wanaagsan saaxiibayaal idilkiin meel walba oad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal oo gooraan oo kale aad ka dhegaysataan raadiyaha kulmiye ee magaalatan muqdisho mar kale kulan wacan saaxiibayaal waa barqa arbacaha taariikhdan waxay ku beegan tahay kowda bisha saddexaad sanadku waa labaatan saddex qodobada ogaal haddii aala yaraado aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqonaya faahfaahinaa dheeraad oo ka soo baxaya dirilis xigxigay oo al-shabaab xalay ay ka geysteen magaalada muqdisho madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo lagu wado inuu gaaro magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maraykankana waxaa uu kordhiyey lacagta la duldhigay afhayeenka kooxda al-shabaab cali dheere qodobada kaleo barnaamijka aad ku ogaan doontaan oo aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqonaya in ka badan soddon qof oo ku dhintay shil tareen oo ka dhacay dalka griiga iyo shacabka dalka nigeria oo doortay madaxweyne cusub oo uu yeelanayo dalkaasi nigeria qodobadaas iyo dabcan waxay war inugu soo kordho intaynu barnaamijka ku guda jirno ayaad ku dhegaysan doontaan ogaal xubnihii joogtadaha ah oo aad barnaamijka kaga barateen kama marna ee u diyaargarooba dhegaysiga barnaamijkeenna ogaal وإلا حسابتمو حسابتمو حق إلا لا حسابتمو حق حق سيدان وقارنو وإلا لا حسابتمو حسابتمو حق إلا لا حسابتمو حق madaxweynaha ninka aanan xurmaynay xoga wada jirkeenniyo xanaanada dadweynaha ninka aanan xurmayn Wow. waayaha dhegeystayaal heeskaasina waxa uu daafur u ahaa barnaamijka ogaal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geedihiyo dhulkuba kuu dacwiyey aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo kuqabay gabayganoon daahin idam alle ilaah kuu gangaab guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo gurunta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamasafiidkii rabbigay gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiyo abley gooya hilibkaada gaandhari ku jiir iyo baron gobac ku liifsiiya gidaar allamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliya mooyaane kii kala gegima ina kala geeye gurma go-an ingegan iyo allow geed qalalay kaa dhig gebigaaba midkaasoo rabu goban ha kaa reemin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabilabeebshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiilla'aaneed allo guriga kuu seex rabigegyada ceebtiya ku taa goobta laga leexday gisi wayra xasee ku dila garanta mooryaana yay goola jiifta dhurwaagorodda kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeye god curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomaynin iyo gebay ka laalaadso aamiin dhegeystayaal mar kale wacan wanaagsan saaxiib yaal aynu ku bilownay barnaamijka ogaal magaalada muqdisho ayaan ku bilaabeynaa faafayna dheeraad ayaa waxay kasoo baxayaan darelis xigxigay oo xalay al-shabaab ay ka geysteen magaalada muqdisho ee caasimada dalka degmooyinka hiliwaa iyo sidoo kale yakshiid ayaa dalalkani ay ka dhaceen gaar ahaan isgoyska ama agaarka miisaanka dhuxusha ee towfiiq sidoo kale waxaa dilku uu ka dhacay xaafad ka tirsan degmada hiliwaa ee gobolka abnaadir wararku waxay sheegayaan in goob maqaaxi ah oo ku taala degmada yaakshiid iyo sidoo kale xaafada jungal bah weerarkaasi uu ka dhacay isla sidoo kale suuqa xoolaha ee dhinaca degmada yakshiid ayaa isla weerarkan uu ka dhacay waxaana isku soo duubo tirada xalay halkaasi lagu dilay la sheegay inay yihiin shan rag ah intaasi ka badana ah waa lagu dhaawacay waxaa la aaminsan yahay in weerarkaasi al-shabaab ay ka dambeeyeen tan iyo markii hanjabaad ay hawada u marayeen kooxaha ciyaal weerada ah ee muqdisho rabshadaha ka geysanaya iyo sidoo kale dabcan kooxaha kale ee mukhaadaraadka ama walxaha maanka dooriya ka ganacsada wararku waxa intaasi ay ku darayaan dabcan in dad dhaawac ah laga qaaday goobihii weerarku uu ka dhacay xalay weeraradaasi ay ka dhaceen haddaynu aadno magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaa lagu wadaa inuu gaaro magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubada hoose halkaas madaxweynuhu waxa uu saacadaha soo aadan uu kula kulmi doonaa madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale waxaa la dareemayaa qabanqaabada iyo soo dhaweynta madaxweyne xasan sheekh maxamuud amniga caasimadda kumeel gaarka ah ee jubbaland ayaa aada loo adkeeyey waxaana la arkayaa wadooyinka waaweyn ee soo gala magaaladaas iyo kuwa ka baxaba in lasoo dhoobay ciidamada amniga magaalada kismaayo oo isku daya inay adkeeyaan amniga magaaladaas waxaa lagu wadaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud markii uu magaaladaasi gaaro in uu jubbaland uu kala hadlo arrimaha qadiyadda gobolka gedo shantii sane lasoo dhaafay muran xoogan ayaa hareeyey eh, gobolka gedo oo diidan eh, ama gooni goonigoosod ka ah maamulka jubbaland waxaana la filayaa in la dheeraan wada hadalada u udhexeeya jubbaland iyo sidoo kale maamulka gobolka gedo oo is-afgarad lakala dhexdhigo dhinacyada jubbaland iyo sidoo kale maamulka gobolka gedo sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa lagu wadaa inuu soo hadal qaado arrimaha la xiriira howlgalka ka dhanka al-shabaab oo ay iska kaashanayaan dowladda federaalka soomaaliya iyo jubbaland waxaana la filayaa in lagu dhawaaqo howlgallo baaxadle oo al-shabaab looga saarayo deegaanada ay ka arrimiyaan gobolka waa gobolada jubbooyinka ee jubbaland ay ka haramiso haddaba waryaheena gobolka ama deegaanada jubbaland cabdimajiid cabaas aadan ayaan goordha wax ka weydiinay safarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ujeedka safarka madaxweynuhu ku gaarayo kismaayo axmed waad mahadsantaha adigii dhegeystayaasha nagu xiran waxaa la filayaa in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu maanta soo gaaro magaalada kismaayo ee xarunta kumigaaka ee dowlad goboleedka jubbaland Eh, safarka madaxweynuhu arrimo badan markaasi daaran ayaa ahaa mid markaasi in badan tugaya iyo maakinkiisa kismaayo kaas oo xilligan markaa ku qatamo in si weyn looga wada hadlo xaalada cakiran ee ka taagan gobolka gedo iyo sidii xal waara markaasi looga gaari lahaa iyo dagaalka ee ka dhanka ahay dagaalamayaasha al-shabaab maadaama shabaabka deegaanada ugu badan ee xiligan ay ku sugan yihiin ay tahay dhinaca jubbaland waxyaabahaas ayaa la filayaa safarka madaxweyne ah xasan sheekh maxamuud marka uu kismaayo soo gaaro oo muddada uu ku sugan yahay dhinacyada maamulka jubbaland oo markaa kala hadlo qabanqaabada guud ee sodhaweynta madaxweynuhu waxay ahayd mid markaa toddobaadkanba si weyn looga dareemaya magaalada kismaayo hmm. inta badan waxaa wadooyin magaalooyinka waaweyn ee halbowlaha gaar ahaan tan isku xirta garoonka iyo weliba madaxtooyada maamulka jubbaland la dhigay ciidamo si weyn u hubaysan kuwaas oo sugaya amniga magaalada waxaa inta badan markaa xaalada xilligan ay tahay mid si weyn dhinaca ammaanka ay hay-adaha ammaanka ugu mashquulsan yihiin sugida amniga waxaa shalay ee gelinkii dambe kismaayo soo gaaray wafdi oo dhac ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud kuwaas oo qayb ka ah ilaalada gaarka ah, madaxweyne xasan sheekh maxamuud markuu si guud soo dhaweynta madaxweyne xasan sheekh maxamuud qabanqaabadeedii iyo weliba waxyaabaha ugu dambeeyey kismaayo ayay si weyn ugu soconaysaa inkastoo dhinacyo ka tirsan madaxtooyada gaar ahaan dhinaca warfaafinta oo aan xiriiro la sameynay ay xaqiijiya mm. in gelinka dambe ee maanta suuragal ay tahay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud kismaayo soo gaaro waaya cabdimajiid madaxweynuhu yuu kala hadlayaa arrinta gobolka gedo oo aan ognahay shanta sano u dambeysay in ay qasnayd eh, kana beediidan tahay jubbaland arrintaas yuu kala hadlayaa madaxweyne xasan sheekh axmed eh, waxa uu kala hadlayaa eh, dhinacyada maamulka jubbaland oo ugu horeeya madaxweyne axmed madoobe iyadoo maalmihii ugu dambeeyey kismaayona ay ku soo qulqulayeen siyaasiyiin kasoo jeeda gobolkaas oo iyagu si weyn u xaalada siyaasadeed ee gobolkaasi sidii wada hadal markaan ugu damayn lahaa marka eh, dhinacyada ugu waaweyn ee uu kala hadli doono madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa eh, si weyn loo ogsoon yahay ama markaa loo garan og yahayba eh, madaxweyne axmed madoobe iyo ku-xigeenkiisa maxamuud sayid oo isagu gobolkaasi kasoo jeeda ugu dambeynta cabdimajiid arrinta howlgalada ka dhanka al-shabaab jubbaland iyo ciidanka xoogga dalka hore ay dhowr jeer uga dhawaajiyeen maxay ku soo kordhin doontaa safarka madaxweynaha eh, tegitaankiisa howlgalladaas axmed eh, dhinacyada oo aan arrimahaas eh, in badan iyagoo aan kordhignay waxa ay xaqiijiyeen inta hordhacyada howlgalada ay socdeen waxa ay yidhaahdeen madaxweynuhu waxa uu markaas howlgalladan socdaa uu qayb ka noqon doonaa xoojintooda sidoo kale ee jubbaland in laga caawiyo waxyaabaha baahiyaha dhinaca howlgalada marka fursad weyn ayay sheegeen mas-uuliyiinta maamulka jubbaland in ay u tahay imaatinka madaxweyne xasan sheekh iyo weliba dardargelinta howlgaladaasi in ay qayb weyn markaasi ka qaadan karto maadaama horey loogu ballamayba in maamulada koonfur galbeed iyo weliba jubbaland ay dhaqaajiyaan arinta howlgalka dalka laga saarayo kooxaha dagaalamayaasha shabaab marka si guud eh, waxa ay tani markaas ka qayb qaadan kartaa in deegaanada badan ee ay muddada fog maamulayaan shabaabku in markaa eh, si sahlan marka lagula wareego maadaama jubbaland eh, muddo badan ay ku celcelisay in ay u baahan tahay garabka dhinaca federaalka marka si guud marka loo eego dhinacyada waxyaabaha ay aaminsan yihiin ayay qaybka tahay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud fursad weyn uu yahay imaatinka kismaayo iyo arintaas in markaa waxyaabaha xooga la saarayo ay markaa iyada ku jirto kaasi wuxuu ahaa waryaheena magaalada kismaayo cabdulmajiid cabaas aadan oo ka warbixinayay safarka madaxweynaha xasan sheekh maxamuud la filayo inuu ku gaaro magaalada kismaayo markana dowladda mareykanku waxa ay abaalmarin lacageed oo hor leh oo gaaraysa shan milyan oo dollar ay duldhigtay madaxa cali maxamuud raagi cali dheere waa ninka afhayeenka u ah ururka al-shabaab qoraal ka soo baxay barnaamijka abaalmarinta cadaaladda ee ugu yartay wasaaradda arrimaha dibadda ee mareykanka ayaa lagu sheegay in lacagtan abaalmarinta ah ay siin doonto cid kastaoo macluumaad ka keenta shaqsiga loo yaqaano maxamuud raage cali dheere cali maxamuud raage cali dheere waxa uu ku magac dheer yahay magaca ah cali dheere waxaana laga soo bilaabo bishii mey sanadku markuu ahaa labadii kun iyo uu ahaa afyeenka ururka al-shabaab waxaana uu sheegtay kubanaan dhacdooyin ah oo lagu xasuuqay shacab soomaaliyeed isaga oo sheegay in al-shabaab weeraradaasi ay ka dambeeyeen dowladda mareykanka waxay bishii agoosto sanadku marku ah labadii kun iyo ay calodheere ay ku dartay liiska shakhsiyaadka waxaa lagu yeeray argagixisada caalamiga ah ee la beegsan karo go-aankaas iyo tallaabooyinka kale ee la qaatay waxay keeneen in la xayiro hantidiisa iyo dhanka kale dhaqdhaqaaqiisa iyada oo lasoo bandhigay cid kasta oo macluumaad ka keeni karta cali dheere in ay macluumaadkiisa ay soo gudbiso golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa bishii febraayo sideed tobankeedii sanadku markuu ah labadi kun iyo labaatankii waxay cunaqabateynta lagu soo rogay cali dheere ee ayiday iyagoo raacaysa qaraarka qaramada midoobay ee tirsigiis u yahay labaatan ee soo baxay sanadku markuu ah labadi kun iyo tobankii qaraarkan ayaa waxa uu waajibinaya ayaa layidhi dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay in calidheere ay ku soo rogaan cunaqabateynta dhinaca hubka ah iyo weliba wax kasta oo la xiriira ayaa layidhi tababarada taageeridda maaliyadeed dhinaca socdaalka iyo in la xayiro hantida calidheere uu leeyahay dhinaca kalena dowladda soomaaliya waxay sheegtay in ay xubno ka tirsan al-shabaab ay ku dishay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan saacadihii lasoo dhaafay war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta soomaaliya waxaa lagu sheegay in dowladda soomaaliya ay xaqiijinayso toban dagaalame oo hogaamiyaal ka tirsan al-shabaab in lagu dilay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan gaar ahaan deegaanka buurweyn meel u jirta saddex iyo labaatan kilomitir waqooyi galbeed kaga xigta degmada jaalalaksi ee gobolka hiiraan howlgalkan waxaa lagu beegsaday ayaa layidhi saraakiil lagu raad joogay oo ay dowladda soomaaliya ay ka baadi baadigoobeysay deegaanadaas waxaana saraakiishaasi la xusay qaar ka mid a ah magacyadooda sidoo kale wasaaradda warfaafinta waxay sheegtay in howlgalka lagu dilay saraakiil guud oo caafimaadka u qaabilsanaa ururka al-shabaab deegaanada kuwa ka howlgala gobolka hiiraan haddaba wasiir ku-xigeenka warfaafinta xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan al cadaala ayaa warbaahinta la hadlay waxaana uu faahfaahin ka bixinayaa howlgalladan isagoo oo sheegay in dowladda soomaaliya howlgaladan saaxiibada caalamiga ah ay ka caawiyeen sideed iyo labaatankii febraayo galabnimadii afartii galabnimo kiyaastii waxa uu ka dhacay meel afaafka hore ee magaalada buurweyn oo ka tirsan gobolka iiraan degmada jalalabsi dhowr iyo labaatan kilomitr saddex iyo labaatan kilomitr meelahaas galbeed ka xigta marka waxaana lala beegsaday niman dambiilayaal ah oo horjoogayaal khawaarija ah oo gobolkaas si badan maaragta ku hayay dadka gobolkaas kuna howlanaa eh, falal maaragtay eh, dembiye ah oo ay maleegayiin oo ay rabeen dadka inay maaragta ku dhibaateeyaan gobolka iyoan ku nool marka hawlgalkaas sida loogu talagalay ugu dhacay inta ilaa haddaan xaqiijinay dhowr iyo toban eh, horjoogayaal iyo maleeshiyaal isugu jira ayaa maaragtay ku dhintay oo ay ku jiraan eh, labadii nin ee ugu sarraysay waxa ay u yaqaanaan khawaarijtu xisbada eh, oo maaragtay maleeshiyaadka halkaas maarata muxuu ahaa habeydii dhibaatada ka geystaana ah. eh, mid kamida ah waxaa lagu magacaabaa muxsin midka kalena waxaa lagu magacaabaa anis waxaana maaragtay la burburiyey sidoo kaleeta gaadiidka ay doonayeen inay halkaa ku baxsadaan ah, oo ay ku doontaan marka hawgalkaas runti si wanaagsan maysa maaragta ugu saaxiibadeen saaxiibadeenana taageero caalamiga inahay maaragta naga shaacideen ayuu ahaa waana sida loogu talagalayo ku dhamaan nimanka khawaarista waad ogtay gobolka iiraan iyo gobolka shabeellaha dhexe iyo qaybo kale oo kamid ah gobolada dalka gaar ahaan galmudug dagaalo culus bay kala kulmeen si gaara gobolka iiraan jab weyn ayaa loogu geystay dadka shacabka ee gobolkaas ku nool iyo ciidamada qaranka oo iskaashanaya marka muddooyinkan dambe waxay isku dayayeen in culays ay ku abuuraan dadka gobolkaas iyagoo dhinaca galbeed ama galbeedka dhanka dhanka galbeed ay weliba isku dayeen inay ka gudbaan oo dhanka bari u gudbaan oo dadka ay dhibaateeyaan dagaalo culculus baa soomaalida soo dhaafay ka dhacay marka warkooda lahayo wuxuu ahaa inay doonayeen in qaraxyo iyo weeraro ay agaasimaha taageerin ku dhibaateyaan dadka shacabka gobolka ku nool marka dardaraaqooda waa lala socday hay-adaha nabadsuguda hay-adaha kalaamig waa la socdeen kadibna falkooda dintii ahay dembigii ay waa qorsheynayeenay intaan geysanba maarata muxuu ahaa ilaahayba maanska leh laga qaaday tilaabadii loo qorsheeyey waana lagu guuleystay aad bay yartahay in dad saacaba wax ka soo gaaraan ilaahay maaragta ayaa ku mahadsan ka kasakowl runtii howlgalowda maaha wax ka dhaca waa waxa aada loo qorsheeyo aada looga taxadiro ehm, muxuu ahaa marka waan xaqiijinayna dadka halkaa ku dhintay inay ahaayeen niman ehm, khawaarij oo nimanka magacyadeeda kuu sheegay iyo maleeshiyaadkii la socday iyo kuwa joogay meesha howlgalku uu ka dhacayo ahayd meel jeegboynta oo magaalada ka yaro baxsan ehm, muxuu ahaa eh, ayuu ka dhacay marka dee horjoogayaal badan oo khawaarij ah oo meelo kala duwan jooga ayaa howlgalka ha ahaada ama kuwa ka horreeya ha ahaadee taxadir badan iyo wakti badan waxay ugu qaataan mararka qaarkood si loo hubiyo inaan dadka shacabka ahi waxba aanay soo gaarin marka oo iyaga uu la gaarsado iyaguna markasta waxay isku dayaan inay dadka shacabka gabaad ka dhigtaan laakiin runtii ciidamada qaranka iyo saaxiibadeena caalamiga ah oo intuba dareensan mas-uuliyadda qaanuun iyo mas-uuliyadda sharci iyo mas-uuliyadda gaaranabe ka saaran in ah, wax loo geysan ummadda soomaaliyeed loo dagaalamayo in iyaga la badbaadiyo ayaa maarata aada iyo aad arrintaas taxadar iyo farsamo aada u sarraysa uga leh saaxiibo kala duwan oo caalamka ah oo dhammaantood aad u mahadcelinayno oo qaabab kala duwan oo taageera ayaa jira waayahay dhegeystayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal waayahay saxibyal mar kale barqa wanaagsan ogaalayaa duuli dhegeysanaysaan markaana saacadihii lasoo dhaafay afar iyo labaatanka saac ugu dambeeyey muqdisho waxaa ka dhacay dilal loo geystay dhalinyaro bajaajleya iyadoo dilkii ka dhacay isgoyska soobed hornimadii shalay ay caro weyn ay ka muujiyeen shacabka soomaaliyeed gaar ahaan bajaajleyda waxaana dhacay banaanbaxyo waaweyn oo looga cabanayay ee ciidamada amniga soomaaliya kuwaas oo caasimada dalka ka geysanayay dilal kala duwan way ugu badan tahay inay toogtaan dadka dhallinyarada ah ee bajaajleeda ah dhallinyarada soomaaliyeed ee bajaajta ku shaqaysata ayaa hadda waxaa soo wajahay xaalado walwal amni ah kadib markii baraha kontarool ee ciidamada ammaanku tiro dhowr jeer ay kala kulmeen in askartu dil bareer ah ay ka geystaan magaalada muqdisho ee caasimadda ah haddaba guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ah waxaa walaa xoogan ka muujiyay arrintan waxaana ugu baaqay dhinacyada ciidamada ammaanka iyo dowladda soomaaliya iyo guud ahaan cid kastoo amniga ku shaqo leh in arrintan ay xakamayso gudoomiye cusmaan muxyidiin shaatax oo arrimahaasi ka hadlayay waraysi uu siiyey raadiha ah kulmiye isagoo u waramayay wariyaheena xasan maxamed xuseen waxau yidhi eh, raadi kulmiye aadaa u mahadsantihiin runtii wax aada iyo aada eh, looga xumaado looga naxaan waaye dacdooyinkii u dambeeyey iyo kuwii kasii horeeyey oo maalmahan aada ugu soo badanayay bilooyinka u dambeeya magaalada muqdisho waxaad moodad in wiigiiba saddex afar maalmood dhacdo in eh, ciidamada amniga ay dil ka geysta baraha controol ay joogaan ha ku dhacdo eh, tababar tababarka iyaga la siiyo aanan markaa aanan xiriirin eh, soo jirtay amaba ha ku dhacdo dhaqanka kale kala duwan ee dadka wadooyinka isqaasada mootooyinka ay marayaan laakiin mar kastaba waxaa runtii aad aad loogu xumaada walaac badan aan ka qabnaa dilka soo kordhaayo oo in iyadoo dhibaato la xalinayo lagu xaliyo dhibaato kale in la abuuro marka aadaan ugu xunay arrintaa runtiina wax badanaan ka munaashaqoona dhexdeena siyaabaha looga hortegi karo meelo badanna waxaan ka sheegnay baahi badan in loo qabo in tababarka ciidamada booliiska ama amniga lagu daro qeyb ka mid ah sida dadka ay u maamuli karaan amniga iyadoo ay tixgelinayaan dadka ay la shaqeynaya inay yihiin dad muddo dagaalo kusoo jiray iyagana mataqaanaa la fahansiiyo qaabka deganaanshaha ee lagu maamuli karo amniga iyo taxadirka faraha badan oo lagu bahay inay sameeyaan iyo mas-uuliyadda dheeraadka ah marka runtii aada iyo aada ayaan walaac badan ugu qabnaa dilalka isoo taraayo oo maalmaan ka dambe isoo kordhaay dilalka waxay noqdeen taxane ayay noqdeen bulshada rayidka ayaad idinkuna madax u tihiin wax dhibaatadan geysanayana waa ciidamo ka tirsan dowladda oo la siiyo canshuurtii laga qaaday dadweynaha mushaar looga dhigo marka mala kulanteen madaxda dowladda oo arintan kala hadasheen runtii madaxda dowladda qaasatan amniga qaarkood waa la kulanay waan u sheegnay in kaasatan ciidamada booliiska ay u baahan yihiin tababar dhinaca maskaxda ah iyo mid qalbiga ah maxaa yeelay ninka dhalinyarada ay maanta booliis loo qoro waa nin muddo kusoo dhex koray dagaallo iyo dhibaatooyin badan soo maray maskaxdiisana wax badan ay ka dhex buuxayaan tiiraayo badanna ay ku jirto taana waxay sabab u dhaqan kartaa marka in xalka keliya uu yaqaan uu noqdo in wax lagu xaliyo xabad inta badanna waad aragtaan markii ay wax dilaan ayay miyir yeeshaanoo ay cararaan ama doontaan ama si uun ugu fakaraan meesha ay joogeen taa marka waxaa keenayso in marka hore uusan isticmaalin maskaxdiisa reactionka uu isticmaalaya markastaba ee tahay mid oo negative ah oo suurtagal ka dhigi karta in si sahal ah dadkii loo dilo marka runtii inkastoo eedu leeyahay ninka wax dilay haddana aaminsannahay hadii tababar ku filan la siin lahaa in wax badan ka caawin lahayd inaanay u fududaanin inay wax dilaan isagoo og in shalay nin wax dilay oo la xiray ama tallaabo laga qaaday ama yaa laga qaadine ayuu maanta haddana isaga falkii sameynaya marka waa dareemi kartaa wax ka weyn maskaxdiisa inay haystaan waana wax la xiriiro tababarka iyo mas-uuliyadda saaran waxaa kaloo intaas dheer dhacdooyin badan oo ka dhacay magaalada oo aan lagu xisaabtamin inta mas-uulka ahayd taana waxay runtii eh, fududeynaysaa afka dambe inuu arko in hadii kii hore loola xisaabtamin inuu isagana falka ku dhaco oo ku kaco eh, sida ka muuqata bulshada reer muqdisho dhacdooyinkan ay kusoo laalaabteen eh, waxaa jirta dad badan oo quus ka taagan dhanka amniga waxaa jirta dad dhalinyaro ah oo waxbarasho loo soo diray oo dhacdooyinka qaarkood la kulmo halkaasi ku dhinta dad waxaa jira hardanka nolosha ku jira ee biil raadinaya ee simicna daraha loo dilayo marka hooyada iyo aabaha caawana dhegaysanaya ee codkaaga maqlaya ininkaoo bulshada rayidka a matalaya maxaad u sheegaysaan oo aad niyad u qabojinaysaan walaa runtii waxaan bilownay hadda shirar badan oo aan maalmahan wadno oo aan rabno inaan marka aan dowladda si xoog leh aan arrimahan ugala hadalno runtii wax badan laga bedelo tababarada la siiyo ciidanka amniga oo oo lagu soo daro siday u maarayn karaan amaba qofkaas eh, dhibaatooyinka maskaxda soo maray ka buuxa loogu daadin lahaa qalbiga loogu nadiifin lahaa intaanu lagu aaminin eh, qoriga oo la taagan yahay eh, laamiga sidoo kale in wax laga bedelo habka nidaamka amniga magaalada muqdisho oo aada mooda runtii in in muddo ah uu kusoo shaqeynayo hal nidaam oo marnaba aan lagu samayn dib u eegis marna aan lagu samaynin in waxyaabihii la mar wixii laga bartay iyadoo laga isticmaalayo dib loo saxo waxyaabaha aan shaqay karin iyo waxyaabaha aan hadda ka maqan nidaamka amnigana lagu soo daro marka weli waxaa muuqato toban sano ka hor nidaamka amniga siduu ahaa in weli uu yahay magaaladana ay fidayso populationkeeda uu badanaayo dadkii ay nidaamka dowladnimadii rabaan inay soo aabinaan marka waxaasoo dhan waxaad moodaa haddaana dib u eegis lagu sameynin nidaamka magaalada ku degsa bidaaca amniga in ay dhibaatada sii badan doonto marka si aan dhibaatadaas loo yareeyo waxaanaba shacabka inaan la wadaagno inaan dowladda arrimahaas kala xajooneyno iyagana ay gacan nagu siiyaan shacabka sidii loo heli lahaa amni laysku haleyn karo mas-uuliyad leh lagula xisaabtamo nidaamka hadda degsanna wax weyn laga bedelo talooyin badan oo laga aruuriyana lagu dhiso nidaam cusub oo amni oo ay magaaladaada yeelato amniga magaaladan haddaanu shacabka iyo ciidamada amniga aysan wada shaqeyn amni ma suurtoobayo shacabkii ciidamada amniga waxay ku wada shaqeyn karaa inay kalsooni jirto haddii marka uu shacabkii uu walwal ka qabo dariiqa maritaankiisa waan ogsoonnahay arday badan oo waalidiintooda ay u qabaan hami badan iyo rajo badan ay ka qabeen in wiilkooda ama gabadhooda ay dhaqantood qof eh, waxbarto dadka anfaco si sahal ah dariiqa loogu dilo eh, runtii eh, kalsoonida dowlada lagu qabo meeshaas waa ka yaraanaysa mana kasii badnaa doonto haddii kalsoonida shacabka ay ku qabaan ciidamada amniga iyo dowladda ay yaraatana ama ay meesha ka baxdana dowladnimada kasii jiri karto waxaan aaminsannahay oo mar kastaba aan ku baaqaynaa in nidaamka amniga magaalada muqdisho wax weyn laga bedelo dib u eegis badan lagu sameeyo wadatashi badanna lagala sameeyo cid alle ciddii aqoon u leh oo aan aaminsannahay dad badan oo aqoon u leh inay maanta ay banaanka joogaan maamulka amniga dowladda ciidamada amniga ee dowladda marka laakiin ay banaan tahay weli in fursadna ay jirto in dadka lala tashan karo dib weegis badan lagu sameeyo amniga magaalada mataqaana si wax loogu seexnaa marka taa ayaan xoogga saareyna isleenahay waxbaa ku seexni karo Eh, markii laga soo tago isku dhacyadii ciidamada oo dad shacaba ay ku dhintaan inta ugu badan dilalka muqdisho ka dhaca waxaa loo geystaa wadayaasha mootobajaajyada marka rag dhallinyara u badan oo mootooyinka wada inta ugu badan waxaa loo jeediyaa iyagu laftigooda inay qaladaad sameeyaan taasi oo keentay in asgarigii eh, sidaas uu xabad ugu dhufto ma jiraa tala halkan aad kaga jeedin lahayd wadayaasha mootobajaajyada oo ku aadan dhibaatooyinkan soo lalaabtay oo loo baahanyahay iyaga laftigooda inay feejignaan muujiyaan oo waxyaabaha keeni kara dhibaatada noocan oo kale ay ka istaagaan eh, runtii arrintaas waa arrin meesha ku jirta oo muhiimadeeda leh maxaa yeelay markaad fiirisad dowladdu mooto bajaajyada magaalada kusoo badanayo looma fiiriyo nidaam ay ku socdaan ama ay ku shaqeeyaan eh, waxaad moodaa marka aad fiirisid in la daneynayo oo keliya canshuurta laga qaado oo aan loo fiirinayn culayska badan ay keenayaan ma nidaamsano qaabka bajaajyada magaalada u marayaan ma nidaamsano tirada bajaajada magaalada ka shaqeeyaan iyo baahida magaalada transportationka u baahan tahay dhalinyarada mootada ku shaqaysato ma maraan nidaamka saxda ahaa oo la marsiiyo wadida darawalnimada mootooyinka waxaad arkaysaa askari qolada cashuuraha qaaday gobolka ee qori la taagan dariiqa mootada markuu joojiyena keliya waxa uu weydiinaya inay tahay inay dhiibto cashuurta lacagta uusan marna weydiineen haba yaraatee ama cidda weydiinaysa aysan jirin fasaxa waditaanka mootada iyo nidaamka mootada wada ku wado haddaanu marka nidaam jirinna wax saxmi kara ma jiraan marka mootadooyinka runtii inkastoo shaqo abuur ee tahay haddana in la nidaamiyo wax meesha ku jira waaye oo loo yeero nidaam mootooyinkan wadooyinka ay ku maraan taan waxay yareyn kartaa marka shilalka dhacayo waxaan aaminsana ina qayb ku leeyihiin dhalinyarada mootada wadaan dhibaatooyinka dhacayo laakiin haddana marna waxaan xal ahayn dil ayaan xal ahayn tallaabooyin badan oo la qaadi karo ayaa jira waxaan aaminsanahay haddii tallaabooyinkaas la qaaday wax badan ay baaqi karaan halkaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ah waxaana uu sheegay in walaac xoogan uu ka muujinayo shacabka soomaaliyeed ee ciidamada ammaanku ay ku dilayaan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka ogaal waaya dhegeystayaal markale kale barqa wanaagsan markana wararka dunida inteeda kale ayaan aadaynaa ogaal ayaad weli maqleysan hadaan ku bilowno laba tareen ayaa isku dhacay waqooyiga dalka griiga iyadoo ay ku dhinteen in ka badan soddon iyo laba qof in ka badan labaatan sagaal kalena ah ay dhaawacmeen kooxaha samatabixiyaasha ama gurmadka deg ah ayaa gaaray halka ay masiibadaasi ay ka dhacday si ay ula tacaalaan xaaladda dadka ay masiibadu halashay tareenka ayaa la sheegay ama labada tareen ayaa la sheegay midkood inuu rakaab ahaa waxayna ay isku dhaceen xilli habeennimo ah oo saqdhaxa ah xalay muuqaal laga soo duubay mareegaha wararka maxalliga ah lagu baahiyo ayaa muujinayay tareenka oo dab xoogani uu ka qicayo iyo dadka qaar oo dhiig korkooda uu ka muuqdo mid ka mid ah dadkii badbaaday oo korkiisa dhiig badan uu ku hadaatay ayaa waxa uu yidhi hadda aniga xaaladeydu caafimaad way wanaagsan tahay waxaan arkayay dad ila saarnaa tareenka oo dhintay kuwo kale oo dhaawac ah iyo kuwo badbaaday ilaa iyo konton debdemis iyo afartan ambalaas ayaa dowladda gariigu halkaasi geysay si ay ula tacasho xaaladda halkaasi ka dhacday lama oga ilaa iyo hadda sababta keentay in labadaasi tareen ay isku dhacaan mana jiraan wax faahfaahina oo intaasi dheer haddana nigeria aadnana murashaxa xisbiga talada haya ninka lagu magacaabo bola axmed timbu ayaa waxaa lagu dhawaaqay natiijada inuu ku guuleystay doorashada madaxtinimada ee dalka nigeria toddobaatan jirkan rugcadaaga ayaa waxa uu helay boqolkiiba soddon iyo lix codadkii la dhiibtay sida ay muujisay natiijada rasmiga ah ninka la tartamayey ee kusoo xigay ayaa lagu magacaaba atiku abubakar wuxuuna helay boqolkiiba sagaal iyo labaatan cod halka ninka kale beter obi oo ka tirsan xisbiga lobaarka wuu isna helay laba waa isna helay labaatan iyo shan boqolkiiba waxayna taasi ay ka dhigan tahay in bola axmed uu ku guuleystay natiijada doorashada lagu muransan yahay ee dalkaasi nigeria balse weli waxaa jira muran xoogan oo ay qabaan kooxaha mucaaradka ah saddex xisbi siyaasadeed ayaa ka biyadiiday doorashadii dhowaan ka dhacday nigeria kuwaas oo kale xisbiyada magacooda loo soo gaabiyo l b xisbiga kale ee b d b ayaa isna diiday sidoo kale waxaa natiijada ka hor yimid xisbiga a d c oo ku baaqay in lagu celiyo doorashada iyagoo ku eedeeyey xisbiga talada haya inuu ku shubasho uu sameeyey musharaxa xisbiga talada haya ee a b c ee lagu magacaabo mudane bola axmed pimbo oo ku guuleystay doorashada ayaa waxa uu ku dhawaaqay inuu guuleystay ama uu ku guuleystay codadka ee loolanka xisbiyada ayaa sidoo kale codeeyey waa xisbiyada ayaa sidoo kale waxa ay caddeeyeen in xilka laga qaado guddoomiyaha guddiga doorashada ninka lagu magacaabo moxamed yakuba oo ay ku eedeeyeen inuu u janjeeray xisbiga talada dalka iminka la wareegay oo uu si shubasho ah codka ugu shubay si kastaba xisbiyadu waxa ay ka biidiidsan yihiin arrintan waxayna ugu baaqayaan dhinacyada ku shaqada leh doorashada in lagu celiyo mar kale doorashada nigeria madaxweynihii hore ee dalka nigeria ninka lagu magacaabo obasanjo ayaa warqad furan waxa uu u diray madaxweynaha xilka ka degaya ninka lagu magacaabo maxamedu buhari oo uu sheegay in guddiga doorashada uu lumiyey dhadhexaadnimadii natiijada taas oo loo baahan yahay in natiijada laga fiirsado kadib ku dhawaaqistii natiijada doorashada warka ka soo baxay ayaa sheegaya madaxweynihii hore ee nigeria in uu ugu baaqay madaxweyne maxamedu buhari waa madaxweynaha xilka iminka ka degaya eh in doorashada laga fiirsado oo aan dalka qalalaase la gelin xisbiyada mucaaradku waxay direen hanjabaad culus oo ay ku sheegeen in aanay u dulqaadan karin doorashadii dhacday oo ay sheegeen in si kushubasho ah xilka madaxweynaha loogu wareejiyey ninka xisbiga talada dalka haya iminka madaxweynaha natiijadiisa lagu dhawaaqay ee ah obala axmed dhinaca kale haddaynu aadnana dowladda iran waxay ku wareejisay ururka taalibaan ee talada haya afghanistan safaaradaha dalkeeda ay ku leedahay magaalada tehraan oo ay taalibaan ay ku leeyihiin taas oo noqonaysa dalka iiraan inuu si rasmi ah u aqbalay diblomaasiyadda taalibaan isagoo oo aan aqoonsi rasmi ah siinaynin xukuumadda ka talisa dalka afghanistan siddeed iyo toban bilood ee ay ugu dambeeyey oo ay ka arriminayeen dalkaasi afghanistan wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda taalibaan ayaa sheegtay isniintii inay dirtay ama ay u dirtay caasimadda dalka iiraan ee tehran kooxo diblomaasiyiin ah oo ka kooban ilaa iyo toban xubnood kuwaas oo hogaaminayo diblomaasi cusub oo uu u magacaabay inuu si kumeel gaar ah usii hayo xilka kooxdan diblomaasiyiinta ah ayaa dib u howlgeli doona ama uga howlgelaya safaaradda dalka afghanistan ay ku leedahay dalka iiraan qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee taalibaan ayaa lagu sheegay in tallaabadani ay tahay mid muhiim u ah oo kor loogu qaadayo xiriirka labageesoodka ee u dhexeeya iran iyo afghanistan iiraan waxay ka mid noqotay dalalka waa iiraan waxay ka mid noqotay dalal kala duwan oo ku yaala gobolkaas kuwaas oo ururka taalibaan u ogolaaday in ay magacaabaan shaqaale diblomaasiyiin ah oo matala afghanistan oo dalkooda ka howlgala madaxweynihii hore ee dalka suudaan cumar xasan al bashiir ayaa la sheegayaa ama lagu soo waramayaa inuu xanuunsanayo madaxweynaha waa cumar xasan al bashiir ayaana ku jira xabsi tan iyo labadii kun iyo sagaaliyo tobankii warbaahinta dalka suudaan waxa ay soo tabisay in madaxweynihii hore ee dalka suudaan cumar xasan al bashiir iminka xanuun darani uu hayo waxaa loola cararay cisbitaal ku yaala gudaha dalka waxaana la geliyey qeybta gurmadka deg dega ee isbitaalka xaaladiisa caafimaad ayaana laga soo dirinayaa bartaha facebooka ee wargeyska lagu magacaabo altayaraha ayaa waxa uu qoray aad ayay u liidataa xaaladda madaxweynihii hore ee suudaan cumar xasan al bashiir waxa eheladiisa iyo qaraabadiisu ay xaqiijiyeen in xaalad caafimaad oo liidata uu ku jiro dhanka kale madaxweynihii hore ee dalkaas jenaraal cumar xasan al bashiir oo toddobaatan iyo sagaal jir ah waxa uu talada dalkaasi wahayay muddadii u dhexeysay sanadadii kun sagaal ilaa iyo labadii kun iyo aan isaga xilka laga tuurin afgembigii militari ee dhacay bishii abriil ee sanadkii labadii kun iyo sagaaliyo waxaa loo dhaadhiciyay xabsi ku yaala gudaha dalkaasi genaraal bashiir iyo ku-xigeenkiisa cali cosmaan daha iyo sidoo kale genaraal bakaari xuseen iyo mas-uuliyiin caan ka ahaa dalkaasi ayaa xabsiga dhexe ee magaalada khartuum la dhigay madaxweyne al-bashiir ayaa xabsiga la dhigay sanadkii labada kun iyo waxaana loo haystay xilligaasi oo ay maxkamadda dembiyada caalamiga ee i c c u haysatay cumar xasan al-bashiir dembiyo ee maxkamadu ay ku soo oogtay taas oo ay ku sheegtay in loo haysto cumar xasan al-bashiir in uu shirqool barakicin kufsi jirdil iyo sidoo kale dil uu ka geystay gudaha dalka suudaan intii uu madaxweynaha madaxweynaha suudaan cumar xasan al bashiir ayaa wakhtigiisu uu ku dhammaaday dagaalo iyo sidoo kale rabshado xoogan iyo barakac ay barakaceen shacabka ku sugan gudaha dalka suudaan tan iyo intii xilka talada uu hayay waxaana lagu soo oogay dembiye kala duwan oo uu madaxweynuhu uu eh, isagu lagu soo waramay in uu mas-uul ka ahaa weli saaxiibyaal waxaad degeysanaysaan barnaamijka ogaal dhammaantii bandhigga warbaahinta bulshada soo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada waxaad ku dhagaysataan xubintan sheekooyinka iyo maqaalada lagu daabaco baraha bulshada iyo hadalhaynta afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay lagu hadalhaya baraha bulshada wadajir xubinta waxaa kula socodsiinaya ifraax axmed xuseen iyo luul maxamuud aadan markaana aan ku horumarno dhanka hadalhaynta saacadihii lasoo dhaafay faraaxee baraha bulshada waxaa aad loogu hadal hayaa dilal kala duwan oo shalay ka dhacay magaalada muqdisho ciidanka dowladda ayaa dilal kala duwan waxa ay u geysteen qaar ka mid mida dhallinyarada ku shaqaysata mootooyinka bajaajka sida la sheegayna ilaa dhowr qof oo bajaajlayaal ayaa shalay lagu dilay goobo kala duwan oo ka tirsan magaalada muqdisho dhalinyaro caraysan ayaana maalintii shalay ahayd banaanbax ku dhigay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho iyagoo banaanbaxaasi ay uga soo horjeedeen dilalka maalaa yacniga ah ee loo geysto haysto dhalinyarada kaxeeya mootada bajaajka loo yaqaano saacadihii lasoo dhaafana baraha bulshada ayaa aada loogu hadal hayaa maalmihii u dambeeyay waxaa aada soo badanayaba in ciidanka dowladda ay dilal u geystaan dhalinyarada kaxeeya mootooyinka bajaajka ee ku sugan magaalada muqdisho dhowr mar ayaana arrintaani soo laalaabatay ilaa haatanna wax go-aana kama aysan soo saarin dowladda hadalhaynta dhanka kale hadii aan eegnana waa dhinac iyo ciyaaraha gaar ahaan ciyaaro kala duwan ayaa maalintii shalay aheyd laga ciyaaray tartanka f a kaabka ee dalka ingiriiska lagu dhigo kooxda kubadda cagta manchester city ayaana saddex gool iyo eberkaga badisay kooxda lagu magacaabo bristol city sidoo kale brighton ayaa badisay kulan ka tirsanaa f a kaabka sidoo kale kooxda fulham ayaa waxay ka badisay leaders united kulan ka tirsan f a kaabka dhankii talyaaniga haddii aan eegnana horyaalka seereega shalay waxaa laga ciyaaray kulamo ka tirsan horyaalkaasi kooxda juventus ayaana afar gool iyo laba waxay kaga badisay turina halka kooxda roma oo uu hogaamiyey tababara jose murinhana laba gool iyo hal looga badiyey tababaraha kooxda roma ee jose murinho ayaana ciyaartaas intii socotay waxaa la siiyey kaarka roosaha tartanka efekaabka haddii aan usoo laabanana maanta waxaa jira kulamo laga ciyaaraya tartankaasi kooxda manchester united ayaana westham kusoo dhaweey doonta gurigeeda old trafford kulankan ayaana soo gali doonaa caawa saacadu markay tahay tobanka habeenimo qadar afartan iyo shan daqiiqo ah ama caawa shan saac oo rubi dhiman kooxda manchester united ayaana todobaadkan waxa ay kusoo guuleysatay tartanka karabow qaabka ee laga dhiga dalka ingiriiska manchester united ayaana haatan waxay u tartamaysaa saddex tartan oo kala duwan oo kale ah efekaabka yurub liiga iyo sidoo kale horyaalka brimer liaga ee dalkaasi ingiriiska kooxda manchester united ayaana sanadkani waxay u dadaaleysaaba inay qaado afarlee koob iyadoo haatanba koobka ugu horeeya ay xaqiijisay kaas oo ah koobka karabowkaabka haatanna waxa ay u tartamaysaa saddex koob haddii aan eegno horyaalka brimer leagana waxaa jira kulamo xiiso leh oo laga ciyaaraya caawa kooxda arsenal ayaana waxay la ciyaari doontaa kooxda everton saacaddu markay tahay shan saac urubi dhiman arsenal ayaana gurigeeda imaaraati stadium waxa ay kusoo dhaweyn doontaan naadiga everton kooxda ganars ayaa kaalinta koowaad kaga jirta horyaalka brimer leaga ee dalkaasi ingiriiska iyadoo konton iyo toddoba dhibcood haysato keliya laba dhibcood ayay ka sareysaa kooxda kaalinta labaad ku jirta ee manchester city halka kooxda la ciyaareysa ee everton ay ku jirto kaalinta sideediyo tobanaad liiska kala sareynta horyaalka brimer leaga sidoo kale kulanka kale ee caawa laga ciyaaraya brimer leaga waxa uu dhexmari doonaa kooxaha liverpool iyo wolfis ciyaartan ayaana soo geli doonta caawa shan saac habeenimo habeennimo xiliga geeska afrika kooxda redis ayaana garoonkeeda anfield kusoo dhaweyn doonta wolfis liverpool ayaana tan kaalinta toddobaad kaga jirta horyaalka brimer liaga ah, iyadoo soddon iyo lix dhibcood heysata shan kulan oo u kooxda liverpool kulanku dambeeyey barbara ayaa gashay laba way badasay hal waa laga badiyey hal kalena barbara ayaa gashay halka wolfis oo ay la ciyaari doontana ay fadhiso kaalinta shan iyo tobanaad ee horyaalka brimer liaga afar labaatan dhibcood ayayna leedahay liverpool ayaana rajo aada u ballaaran waxa ay ka qabtaaba kaalinta afraad inay u tartanto amaba ay gaarto iyadoo haatan ay ka sareeyaan keliya kooxaha wolfis newcastle iyo tottenham oo ku jirto kaalinta afraad ee liiska kala sareynta horyaalka brimier liaga hadalhaynta waa naga intaa markaana dhankii qormooyinka waa tahay luuley qormada dhankayga ugu horreyso waxaa ciwaan looga dhigay barakada subaxa hore ibraahim ibnu aadam oo ah caalim reer afghanistaan ayaa waxaa u yimid nin waxa uuna ku yidhi ma aaminsani inay jiraan wax la dhaho barako ee iga dhaadhici ibraahiimow haddii ay sax tahay ibraahim aadam ayaa ninkii waxa uu ku yidhi aan kuu ma mataqaanaa ariga iyo eeyaha ninkii waxa uu yidhi labaduba waan garanayaa ibraahim ayaa ku yidhi ariga iyo eeyaha yaa dhalmo badan ninkii ayaa ku jawaabay eeyaha ayaa dhalmo badan waayo halkii mar eygu waxa uu dhalaa lix ilaa iyo toddoba cunug balse arigu waxa uu dhalaa hal ilaa iyo saddex ugu badnaan ibraahim ayaa yidhi waayahaye ariga iyo eeyaha keebaa la cunaa oo loo qalaa martida ninkii ayaa ku jawaabay ariga ayay mar kasta dadku qashtaan ibraahim ayaa mar kale su'aal weydiiyey oo ninkii ku yidhi marka aad magaalada dhex socoto yaa badan ariga iyo eeyaha ninkii waxa uu ku jawaabay mar kale ariga ayaa ayaa ku badan ibraahiim ayaa yidhi haddaba barakada ayaa sababtay in ayada oo ariga ka dhalmayar yahay eeyaha maalin kastana la gowraco ariga aad magaalada ku dhex aragtana uu ka bato eeyaha ninkii ayaa yidhi waan gartay ee maxaa sababay in arigu barakadaasi mutaysto eeyuhuna ay waayaan ibraahiim ibnu aadam ayaa ugu jawaabay ninkii arigu fiid hore ayuu seexdaa waxa uuna soo kacaa salaada subax wakhtigaas oo barakada iyo naxariista alle ay soo degto balse eeyuhu way dhafraan wayna qayliyaan habeenkii oo dhan waxa ayna hurdaan marka ay salaadu subax soo dhowaato sidaas ayayna ku seegeen barakada iyo naxariista eebe aroortu waa goor barakaysan nebiga salaalaahu calayhi wasallamna uu u duceeyey nebi maxamed naxariisii nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu yidhi allow u barakay ummaddeeda kalahaada ugu dambayntii dhafarka aan midho dhalka ahayn waxa uu barakada ka qaadaa wakhtiga waxa uuna sababaa in qofku ay salaadu dhaafto qormadan waxaa ka soo xigna qof baraha bulshada ku soo gasha nasarkiin xaashi waxay ifraaxaya qormada ugu dambaysa dhankeyga haddii aan soo qabtana waa xigmado cajiib ah waxaana lagu bilaabay sidan caqliga baniaadamka waa sida dalada oo kale ma shaqeeyo ilaa la furo mooye ha ka cabsan inaad qalad ku dhacdo waayo qaladku waxa uu ku baraa inaad wax saxdo saaxiibku maaha kan ku garab taagan xilliga farxadda iyo baraaraha balse waa midka garabkaaga istaaga xilliyada aadka u adag oo kula dareema dhibka aad dareemayso sidoo kalena saaxiibka dhabta ah waa midka kugu waaniya camalka wanaagsan sida ilaalinta salaada soonka iyo sadaqada si aad uga takhallusto cabsida samee waxyaabaha ugu badan ee ku cabsigeliya ha raadin qof kula xaliya dhibaatooyinka ee raadi qof aan ogolaan inaad dhibaatooto dulqaadka xaddaafka ah waxa uu ku ekaysiiyaa doqon ha ka baqin inaad weydo qof aad jeceshahay balse waxaad ka baqdaa inaad weydo sharaftaada iyo karaamadaada adigoo raali gelinaya qof kale ugu dambeynna qormadani ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey ku dadaal raaligelinta allah subxaana wa tacaalaa guud ahaana qormadaasi ayaa u dambeysay xubinteeni bandhigga warbaahinta bulshada luuliya faraaxaad la socodsiinaya tan iyo kulan dambe nooli kulanti waxaad dhegeysateen xubintii bandhiga warbaahinta bulshada welina waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal markana saaxiibyaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay aryaadhaha kale maaney yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka nini la yaabo yaasiinka abdulow mayliyatilan iyo haasgaadi iyo ahuma yaasiin male warmadeeyow waxaan la yaabay ama la yaab le walle waxbaa salag leh naw waan wallaweynay hana cabsinina maxaad la yaabteen cabsi cabsi waaye war anugu waxaan la yaabay ama kiidiyo aabtidood ama kaagtidaad wax sheegtaa dhacay ummadda dhamaa yaabtay haye suugusiinayga raragiisa oo lisheenni ertay war naftii bila'aadankaa qariga ka raqiisnaatayna dhegayso gudoomiyaha degmada yaakshiid iyo masuuliyiin la socota ayaa iskoyska jagboontiga ku yaala soo istaagay kadibna aqoonsiyadooday dhiibeen waxayna codsadeen in loo ogolaado inay gudbaan booliskii maha jooga intay la hadlayeen nabad sugid ayunkuna meesha wax ka joogaya inta cabdibile la soo baxeenay xabad hurgufeen saban iyo dabajeexna waa ku dareen shacab badanoo meesha ku sugnaayoo qaar ganacsanaya iyo qaar dariiqa maraaya iyo qaar wax iibsanaya isugu daraana laba kala soocin madaxdii meesha socotana kollayta waa maqlay guddoomiyihii degmada yaakshiid inuu dhaawacmay askartii jagboontiga joogtoo xabada furtay iyo kuwii madaxda la socdana labada dhinacba dhimasho iyo dhaawacba waa jiraanaa la yidhi dajaaj iyo baabuur yaroo lagu adeegtaana waa gubteen dadkii saaraayna ku gubay marka anugu yaabyaabbanay waxaa la yaabanahay askartan jagboontiga waxaa loo dhigay cadowgii isqarxinayoo dadka laynayay inay ka hor tagaan laakiin hadday idinku dadka laynayaan maxay uga duwan yihiin war ciidanka waxaa layidhi waa nabad sugide shaqaday qabteenuna waa nabad suuline see labadaa isu waafajiyeen horta saban iyo qarax maxay isdhaamaan saban suuqa siinaay lagu riday qarax kama sokeeyo war waxaan idiin weyddiiyey nabad sugidda siinaay joogta fahad baroomakis miya mase mahad baroomakis waaye warya baroombaroomayn guraasa saban wiinuba la riday how war dabajeex iyo dhashiikaha yay ku ridayeen waan walla weynay ninkii dhici jiray dhibkuma ah ilaahay dhowaan baradka u hadheeliman war waxaa la yidhi sharci xoog ku dhisan oon bulshada kala shishaysiinin iyo shaabad qaran bay ahayd inay shaqeeyaan shakfir wariy adii ari jirtay tan shagu wareeda war sharciga hayadda nabad sugidda waa la ansixiyey sawtii la yidhi masalan suuq lagu ridaa ku jiray yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka haddii la yaabo yaasiinka war yaabyaabanay anugu waxaan la yaabanahay weli dilkii bajaajalayaasha wuu socdaa midna waa la dilay midna waa waxaa la dhaawacay isgoyska soobe askar hubaysan oo hubkii dawladda iyo baabuurtii dawladda wadataana fulisay marka waxaan la yaabanahay dastuurka ciidamada miyay ku qoran tahay bajaajlayaasha in la dilo warwaatii toogasho loo soo xidhay rag haro bajaajlay dilaye kuwaanu yo isku hadlaynayaanoo tiirka ka hor jooga miiraani biya maleh hadduu malab dhawaaqe malaqbsaday war maymuun biyo hata ka hor wali baartay dad haddaad maslahe istiraa midka mawdkusa saarna maaraloo helayn war waxaa la yidhi da'yartii dalkoo irsaq doonayo daqli bixinayaa dhiiggiyo duxdii laga daadiyo duhurkii bulshooy dabka lala dhacee daya oo falkan dulya hoos dhugto muxuu yahay dembiga lagu daba socdaa war dhallinyarada bajaajta ku shaqaystaa malaha inay dalka ka tahriibaan baa la rabaa dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa yaasinka yaasinka yaasinka haddii la yaabo yaasinka war gudoomiyaha gobolka banaadir madaalo wuxuu yidhi lodii waa laga raystaa war suhow annahaay ahaanoo kale la bireeyey aryamadayow ma lo aadan dhaqanaad rabtaa beri gashow inaad hilibkeeda ruugto isunbisi waan dhagana birayten war kalemaanay waa falantiina wax laydinma sheegi karee dadkii aan duunyada dhaamine gudoomiyaha madaalo wuxuu yidhi askartii dadka laysa waa soo xirxirna dhammaantood mahadku wargabeehe horta waxaan hubaa in warbac la jooga markii gudoomiyuhu warka sheegaayey war ciidanka gudoomiyuhu soo xidhxidhay ah. ma kuwii siinay dadka ku laayeyba mise waa kuwii bajaajlayaasha dilay waxaad ku kala jeceshaa ma midaan xirig mudna inaa jira war sharcigii nabad sugudaan la ansixiyey ah. waxaa kamid mid ahaa in xubnaha haayaddu xasaanad leeyihiin marka laftiinna xantan yareeyayaan laydinka adeegane annagana xasaasiyadaa leennahay waan adeenow dunida waxba kama ogidoonoo dalkaaga aad calaa kulli xaal yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka haddii la yaabo yaa wartaliyaha qaybta galbeed ee booliiska gobolka banaadir yaasiin geney oo la hadlayay dhallinyaradii bannaanbaxa sameeyey bajaajlayaasha waxa uu yidhi waxaan soo qabannay gacankudhiglihii dhibka geystay hay-adaha baaristaana ku wareejinay dhallinyaradii bannaanbaxayaashuna waxay dhaheen muwaadin canshuur jidka lagu dila maalin kasta xaq ma aha war askarigii shacabka dila shabaab ugama sokeeyo wargooyin anugu ciidanka waxaan odhan lahaa dirayskaad xidhantiin iyo dabkaaad wadataan ee deegta aad ku si jiidaan dowladdii idin siisay danta ay ka lahayd waa diinta iyo dalkii iyo shacabkoo la difaaco duqaydiiyo carruurtiyo maatadoo la daryeela aadna loogu dadaalo ee dadkiinna jeclaada daacadoogu adeega disbiliinna lahaada askarigii qof dilaanayni uun ka dambaynoo degdeg loogu qisaasoo diya aan laga qaadan go'aankii dowladeenniyo waa digreeta bayaanoon cidna diidi karayn iyo digniintii u dambaysay kan dardaaranka qaadan oo dhegihiisa daboosho kibir dawya ka tuuroo dembigaa ku dhacaana allaw yahay damiintiyo shalay baa u dambaynay waryaabyaabanay war ma haysaane laascaanood waxaa la yidhi dagaalkii wuu sii labakaaleeyey xoogaga isku hayaana way tira bateen muuse iyo garaadad ayaa wehliya war ciidamo badanoo buntland ka tirsan waa la qabtay maxaa gaadiidkoodiina gacantaa lagu hayaa dowladda somalilanna waxay sheegtay taliyayaal muqdisho ka yimi inay ku jiraan dagaalka wargooyin mataliyo xijaar bay arkeen war jenaraal xijaar xilkii waa laga qaadaya maxarbiguu ku jiraa sidii lilayu war ma ku qasbayso xaafaddiisii miya war lacalla xijaar hadduu meesha joogo somalilan maxuu hasheeginina u dhihi waaye war waa falantahay tahay ee somalilan cumar finish maaha warwarka iga dhex gelinine afhayeen garaadada u hadlayna wuxuu yidhi ciidamada somalilan korontadii way demiyeen shaqaalihii korontadana toddobay ka haysteen dagaalkuna wuu socdaa daryaraaye tololow maxay noqon wargooyin war ma haysaana somalilan bannaanbax lagu taageerayaa ingiriiska ka socda naw waan ingiriiskuma dagaalka taageerayaan calashaan ictiraaf khaliil warwaaqle waxaa la yidhi ninkii ku hanweyn hoggaanka dalkow hankaagu hadhaa waryaabyaabane war ma haysaane war ka soo baxay xafiiska xeer eelalyaha guud ee qaranka waxaa lagu sheegay in weriye cabdalla muumin uu ku xidhan yahay sife sharciya dembiga loo haystaana inuu ka duwan yahay sharciga saxaafadda marka waxaan la yaabanahay dad loo afduubay baan maqlayey maxaa nin dawladu xidhatay shacab ka galay war anigu muddo dheer waxaan maqlayey weriyaal la dilay kuwa la xidhay kuwa la jir iyo xarumo warbaahineedoo qaarna albaabada loo laalaabay qaarna la bililiqaystay intaasna saxaafaddu iyadaa isku dacwoonayso isu doodi jirtay taariikhda maanta ka hor ma maqal weriye beeli u doodayso ama u dagaalamaysa ama dad u afduubatay marka waxaan la yaabanahay sheekadanu saxaafad iyo saxafi way ka weyn tahaye siday wax u jiraan waryaabyaabanay war ma haysiine maanta ciidamada nabad sugidda jubbaland waxay kismaayo ku soo bandhigeen nin shabaab oo guri dhexdiis god ku duugta bambooyin iyo basoolada iyo minooyin waxaa kaloo gacanta lagu soo dhigay islaan lagu guryaheeda iyo hubka inay u keentay gurigana u kiraysay iyo nabadoona hadda ka hor dabiintay mar nabad sugidda qabatay ninkan haddii anugu waxaan dhihi lahaa nin walba waxaad dabiinanaysa iska fiiri war jubbaland war kama haysida baarsan guuni waxaa lagu soo qabtay al-shabaab la sheegay inay sahan ahaayeen war magood magoday galaanay ku dhuuntaanay raadaayeen war malaha meel dagan oo ay boor ka kiciyaanay raadinayeen ma macawsley baa soo qabatay war jubbaland macawsley kama jirto war yabyaabanay war ma haysiine maalmahan dabayl aan la ogeyn meelay ka socto eh. ayaa jirta eh shirar qabiilo ayaana la abaabulayaa kuwana horaa loo qabtay dal iyo dibadba cid kastana waa wareeyay leedahay waxa ka maqan iujeedkoodana lama oga dadka qaarna waxay leeyihiin waxa qayladhaan dhacaya waxay caqabad ku tahay dagaalka shabaab lagula jiro war waxaan maqli jiray inkastoo loo baaqo oo loo sheega barwaaqo dadbay meeli bugtaa bugtaa dadbay meeli bugtaa aryaadhaha samidee cabdullana waxa uu yidhi hw wax maa qaaboya waa qaaday qola kaastaa kuu qayliihe wax ma qaaboya waa qaaday qolaa kaastaa kuu qayliihe war calaa kulli xaal dagaalkii shabaab lagula jiray dagaal iyo dood kale in la kor saara ma ahayn xataa ka laascaanooda warkaasi waa kan ugu weyn oo dadka mashquuliyey war sideedaba cid kastoo u qareenta ama qiil u samaysa khatar ay ku jireenna ka badbaadisa qaar iyagaa qalanayoo hadhow qaarajin doona waryaabyaabbanay war ma haysiini maamulka gaarisa wuxuu shabaab ka codsaday oo weliba uu yidhi si naxariis kaga codsanaya inaad qaraxyada iyo balaayada naga joojisiin war ma falan yahay ma shabaabaa codsi aqbala gacan bira in layskaga qabta wey war maamulka gaarisa waxaan dhihi lahaa aqoontaadu leedihiin ainku yar shabaab warse mas-uul mas uuliyiinka kaloo sijeyn dhiibidi maysiin dhehgeliye war madeeyow ma qaraxyaday mas-uul ka yihiin war warka iga dhexgelinine maamulka gaarisa waa yaabeene mas-uul ka hadlay wuxuu yidhi walaalayaalow haddaad muslim tihiin soomaalida kenya joogtaa waa muslimiin waa dad dhibban oo duruuf iyo abaaru hayso balaayada iyo masiibada awaddaanna ma xamili karaan hadday muslimnimadu dhab idinka tahay naga joojiya masiibada aa war anigu sida ninkaasoo kaleaan yaabanahaye kinya waaweyntaye soomaalida keliya maxay qaraxyada bis uga dhigeen war miyaadan maqal dabku wuxuu ka shidan yahay dunidan muslimiintu inta ay ka degaane yaa loo dan leeyahay duulaanka ayaa wada daah ayaa ka dambeeya war israa'iil baa ka dambaysa baa dhici karta waraban faarax shawlow wuxuu yidhi hadda ka jihaad ruuxa naga doonaya yurub ka soo duulay dan buu leeyahay ama asaga gaal u dila waayey aryaadhaha war ma haysiina mukala sanatar xaaji muuse suudi yalaxow ka warramay aqalka sare haye warmamaha salaxduu mar kale usha kala duldhacay wuxuuna yidhi cunaqabatayntan dadban loo kugu keena mid toosan loo kugu keeni waaye wax dadbanoo wallee maahay un laablaab iyo luuqluuq warwarta anigu doorashadii baan dadbanaanta ku ku nacay war aniga laftirkeyga wax kastoo dadbani eh. ilama toosna war wixii loo dadbay qabaan war sanatar maryam faaraxo maalmahan u shidan tahay waxay tidhi eh. waxba meesha kuma haysiine eh. dad kale ayaa maskaxdooda ku shaqaynaysiin war sanatar cabdixakiin macallin wuxuu yidhi aqalka sar maanta ceeb baa ka dhacday waxaana u sababa guddoon aan aqoonin xeerka iyo dastuurka intii guddoomiye cabdi xaashuun maqnaana fooduu isku beddelayba aqalkii dhammaa war cabdixakiin cali shacbaan ma wuxuu ku heestaa tartankii oo uga guulaystay waryaabyaabana war ma haysaa kalena waxaa la yidhi eh. ummad yaab la yaab lihi ku dhacay oon iskula yaabin eh. yaabkay iskala yuururtana uunku kula yaabay eh. oo yaabka yaabkiisa iyo yaab isugu biiray oo yaabba yaab kala badoo yaabban baa taaye yaabyaabbanay yaad la sugi yaabka ku hor yaalla war yaabyaabbanay yaasiinka yaasiinka yaasiinka yaasiinka minii la yaabo yaasiinka waayahay dhegeystayaal guud ahaan barnaamijkii ogaal waa inaga intaas anigoo ah axmed jarir nuur ayaad la socodsiinaya waxaana farsameynayay cabdirasaaq salaad isaq mar kale intaynu barnaamijkan mid lamada ku kulmayno haddii alla yirahdo waxaan idinku dhaafinaa sidaas iyo nabadgelyo وجهي يا اسلوب انا